العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام adakani baabu amri la'imati dadka imaamiyada ah ee dadka tukinaya faritaankii la farayay baabkii weeye bitakfiifi salaati salaada fudaydinteeda ay fudaydiyaan iyagoo eegaya dadkan iyaga ku daba tukanaya dee dad kollay xaalooyin kala duwan leh mid xanuunsanaya iyo mid daciifa iyo mid weynba leh fii tamaamin ay maca tamaami اlarkaan iyadoo haddana arkaantii la taam yeelayo rukuucdii iyo sujuuddii iyo dumaaniinaadkoodiiyo bal umuuraha laba ilaalinayo salaadii la dhammaynayo haddana bal inaan dadka waxay mashaqa ugu sugantoo dheerayn dheera aan lagulaba iman <clears throat> bal taas buu baab baabkeediya axaadiis waxoogaayna way noo iman doontaa biidn illaahi tacaala oo kollay dee macnahooda uu mid yaho haddaan qeyb kaga joogsano kuwa kale aan laqbayn doono un <clears throat> wuxuu uhi muصنifku raximah الlahu taعaalى وxadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana hushaym عan ismاعيل بn أbي khاld عan qays عan أbي masعوudi الأnصاriي qال أنه qاal xagga sanadka waa dad aynu soo wada aragnay marar badan qayskan aan isagu dee magaciisoo keliya un halkan kuba suganyayna waa qays بn أbي xaazim taabicigii weynaa laba odhanaya bal taabiciintaba <clears throat> ninka marka la eego xagga kulanka uu saxaabada la kulmay u badsadayba ahaa <clears throat> oo tobankii jannada lagu bishaareeyey baa isagu la wada kulmay sian hore usoo wada aragnay ama wax ka wada wariyey wuxuu ihi haddaba صaxaabiga abu mascuud alanصari cuqbat bnu camrin jaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yidhi ninkaasi waa nin dee asxaabtii rasuulka kaba mid ah madiinana weeyo waxaa daahirana kolley masjidku muu ahayn masjidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee ninkan uu ka cabanaya dadka ku tukinayey ee waa masaajidii kale ee magaalada ama madiine kuba taalay oo dee markaa waa nin ansaareed un horta walow magaciisii dee aanay aimadii halkan iطilaaca badan u lahaa ninkan magaciisi aanay isku taagin sida xaafid ibnu xajar oo kale faqaala wuxuu yihi ninkaasi inii anigu la ata'aharu waan kadib dhacaa can salaati الصubxi waa can xuduuriha maca aljamaca wa salaada subax baaban kadib dhacaa waa xuduurkii aan salaada subax xaadirayay een jamaca la soo tukanayay taas baaban ka hadhaa ayuu yihi صaxaabigan najri fulanin hebel daraadi waa ninkii dee meesha uu ku tukanaye jamaacada lagu oogayay isagu imaamkeeda ahaa hebel daraadi baan ugaba hadhaa bal casharkii inoogu dambeeyey kolley waxaynu soo aragnay iyadoo mucaad ibnu jabal intuu rasuulkii ilaahay laba tukado salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada ceshaayo haddana qowmkiisii iyo reer bani salime iyo masjidkoodii uu tegayuu salaadii una uu tukinayay isaga naafilaba ha u ahaato in dee nin markii uu dheereeyey uu kaba goostay oo hadduu rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalla mucaad ka soo yeedhay isagoo kaba ashkatoonaya u u yidhi bal uu yimi rasuulka ilaahayna uu kuba yidhi mucaad aturiidu an takuuna fatanan ya <coughs> bal markaa taas baynu soo aragno mucaad ibnu jabal iyadoo laga soo cawday dheerayn salaadeed oo dee rasuulkii ilaahayna uu ku yidhi ma waxaad doonaysaa dadka inaad fidmayso waa inay salaadii jamaacadaba kaba hadhaan suurado gaagaabanna uu magacaabay taa waan soo ogaanay ama waan soo aragnay halkanna waa nin kale waxaana xaafid ibnu xajar iyo uu raajax yeelaa ninkan maanta laga cabanayaa u ninkani kaba cabanayay inuu ahaa صaxaabigii jaliilka ubay ibnu kacb waayo riwaayataasi kuba timi ee maaha qisadii mucaad waa qiso kale wuxuu yihi min ajri fulanin mima kii daraaddeed yudilu bina waa hebel daraaddii baan ugaba hadhaa dee hebelna maaha shaksiyadiisa uun inuu hebelnimo u nacayay ma ahe waa kan ima kii liajrigii baan salaada subax uga hadhaya oon uga dib dhacaa yudilu uu dheeraynayo bina anaga oo salaaduu nagu dheereeya kollayna dheerayntu qiraa'ada ayay kaba imanaysaa aad buu u dheereeyayo taas baaban salaadii subax aan ugaba hadhaan wuxuu yihi صaxaabigii xadiidka warinaya fama ra'aytu maan arag الnabiya slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaah oo qadiba cadhooday fii mawcidati mawcido qad waa dee weligayba maan arag rasuulka ilaah oo dad wuxu sheegaya oo dee dadna wacdiyaya ama taas oo cadhaysana ma cadhooday ashadda kolley waxay nacti u tahay masder maxduufay tan ay nacti u noqonaysaa oo markaa wuxuu lafdigu noqon fii mawcidatin qad ashadda qadaban cadho cadhooday ashadda ka daran mima qadibaya uma idin cadho ka adkayd oo ka badnayd maalintaa cadhadu cadhooday weligayba maan arag oo kollayna de waa taqsiirka ninkan iyo kaba dhacay bal wixii ay habboonayd in lalaba yimaado oon dee la baran la ogaan oon la fahmin taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh umuurahan dadkiiba kuba keenaya dhici karto dee jamaacadii laga doonayay inay laba yimaadaan oo igaba hadhaan taas baa cadhadiisan keentay <coughs> faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay isagoo dadkii guud ahaan la hadlaya dee ninkiina kaba mid ahaa laga soo ashkatooday yaa ayuha nnaasu dadow ina minkum idinka waxaa idinka mid ah munafiriina kuwa eryaya dadka oo daacadii iyo cibaadadii ka eryaya kolley xadiidkii hore aynu soo maray xadiidkaa dee uu markaa mucaad ibnu jabal ahaa macasharkii hore inooguba jiray lafdi ahaa afatanun anta <coughs> ama uu ahaa turiidu an takuna fatanan fitnada xadiidkaa kuba sugnayd waxaa dee macnaheedu yahay tan baa inoo fasiraysa waa tanfiirka tan baa fidno ah oo tanfiirka dee dadkii lagaba eriyey ama jamaacii loogaba hadho arrinkan ayaa fidno ah taa uu mucaadba uu rasuulka ilaahay kuba lahaa haddaba waxaa idinka mida ah kuwa dadka eryaya daacadii kaba eryaya ee waajibkiinu ina dadkii soo dhoweysaan jeclaysiisaan oo u fudaydisaan weeye ina kaba eridaan ma ka wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa ayukum kiinii macnaa waa ruuxa idinka idinka mid ah ee ama tukiya annaasa dadka ruuxa idinka idinka mid ee da tukinaya falyujiz ha gaabiyo salaadii oo ha fudaydiyo ujeeddadu si aanay dadkan ka dambeeye weliba sifaadkoodii ay noo soo socoto oo rasuulka ilaahay magacaabi doono kuwaas aanay ugu cuslaan mashaqo iyo dhibi dadka aanay ugaba iman ha fudaydiyo <clears throat> maxaa rasuulka ilaahay ku cileeyey tan fa ina min waraa'i gadaashiisa waxa ku sugan alkabiira ruux weyn oo da'ah oo taagni dheerba aan taagnaan karahayn wadaciifa ku daciifa daciifka halkan riwaayad inoo dambeeyaaba walmariida ay noo iman doontaa waan ku fasiri karnaa ama ruuxii dee mariidkaaba ahaanin waayo kol bay wada socdaanbe dacfi kale oo iska khilqiya oo iska tamar daran weeyo daciif aho tamar daran oo imika dheerayn badani isagiina dhibi ay ugaba imanayso ayaaba dee isaga gadaashiisa ku sugan wadalxaajati middan leh oo la dee jamaciina tuko hadhowna markaad salaada ka baxdo xaajadaadii gaadho hadhow qalbigiisiba haddii lagu dheereeyo salaadiiba uu kaba jeedsanayo xaajadiisii uu ku xidhnaanayo oo jaanibkaa kale kuba shuqloomayo oo ay dhici kartay inuu karaahaystaba ee salaaddii uu ama jamacanba uu karaahaysto daba dadka caynkaasaa idinka dambeeya ama ka dambeynaya ruuxii ee salaadii bal ha fudaydiyo isagoo taam yeelaya waajibaadkeediiyo dee aan kaba tegahayn arkaanteedii iyo umuurihii dhammaynaya loo doonayay laakiin yaanu dheerayn dadkaa kuba cuslaada mashaqay ugaba timaado aanu laba iman waxaan ahayn dee bal maثalا rasuulka ilaahay fa ina min waraa'ihi الkabiira wضaciif wad iyada axaadiis inoo soo soco inoo socon doonto haddii dee imaamkii aanay dadka caynkani kuba sugnayn oonay ku daba tukanayno dad aanay intaa midba ahayn bashaqada iyo dhibtaasi ay salaadii dee bal maثalا haddii laguma dheereeyo ay ugaba iman lahayd ama dee asbaabtana keenaysay aan iyagu aan dee umuurahaasi aanay kuba sugnayn ay ku daba tukanayaan waxaaba haddaan mafhuumka qaadano inuu dheerayn karo lakiin de haddana waxaa dhici karta ruux sidaas inuu kuba soo xidho bal kolley simada guud ee aimadii la faraya taas bay noqon waana axaadiis inoo socotaa bal weli way noo soconaysaa <clears throat> waxaana halkan imaam nawowi raximah اllahu tacaala isagoon dee sharax badan idinma yaallo qolooyinkiina sharaxaysa sababtu xadiis de axaadiis kolley isla wada macnoa weeyaan oo macnahooduna uu daahir yahay waxa uu leeyahay waxaa meesha inooguba sugan amar imaamkii la amrayo bitakfiifi الصalaaة baxayثu laa yukilu bisunati aw maqaasidiha isagoon sunayaasheedii iyo maqaasidii salaada aan ka tegin oo nuqsaamin inuu fudaydiyo de haddii uu isagu keligii tukanayada si uu doono waa u dheerayn karaa wixii adigu tadwiil xambaaraya lakiin cibaaru raaciye waatan ugaba jeedo waayo hadalku inoo dambeeya axaadiisa inooguba imani wahiy alqiyaamu wاrukuuc wasujuud watashahud hadduu keligii tukanayo amase dee tadwiilkaa ku raaliya uu tukinayo oo kale meelihii la dheereynayo waa iska dheerayn karaa intii la dheeraynaya wuxuu kusoo koobay taagnidan waa marka qur'aankii la aqri rukuucdii iyo sujuuddii atixiyaadkii markaa wuxuu ka saaray haddii markaa uu ictidaalkii oo kale uu samic allahu liman xamidah yidhaaho ama se fadhigan labada sujuudood udhexeeya kuwaasoo wuxuu leeyahy kuwaa ma dheeraynayo hadalkiisa taas ah kolley de kitaabka waxyaalaha kusoo noqnoqon doona kitaabkiisa kale majmuucna masalada waa soo qaadaaye bal marka hadalka imika halkan ah kolleyna waa si almadhab raajixa ahayd weeye ama ay raajix yeeleen xagga madhabta shaaficiya ictidaalka iyo sujuudka dee sharaxana waa idinku suganta iyo juluuska bayna sajeeteyn waa laba rukni oo gaaban bay idhaahaan marka hadday gaaban yihiinna ujeeddadu dikrigan <clears throat> weliba badh ay noo dambeeyaan badhkood waa dikri dheerbe dee intaa dikrigaas kama dheeraynayo hadduu dheereeyo dee waaba qowl ay madhabta barhkood raajax yeelaanba walow hadalka shaaficita aan ahayn oo isagu karaahon kaba cabiray dee waaba inay salaadiisii ay wax noqonaysa ama ay buraysay kaba dhigaane bal waxaan leenahay <clears throat> iyadoo kitaabka ay ku iman doonto rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxaa kaba sugan inuu dheereeyey ictidaalka waxaana kaba sugan inuu fadhigaa bayna sajdateyn dheereeyey bal casharka caawana waxyaalo taa keenaya inay isku dhowaayeen salaadihiisu marka la eego rasuulkii ilaahay oo rukuucdiisa iyo sujuudda iyo ictidaalka iyo juluuska waxana iskuma dhadhowaayeen way noo dambaysaaba laakiin dee wax taa ka casiya cad baa kitaabka kuba dambeeya bal markaa imaam nawowi raximah اllahu tacaala isagoo ikhtiyaaraad leh ama kitaabkiisan haba ahaado ama kitaabkiisa majmuuc oo dee kaba isaga wuxuu doortaa iyadoo ay taas khilaafsantahay sidii almurajax fi lmadhab in dee rukniga qasiirka ahba dikri haddii lalaba imanayo lagu dheeraynayo oo xadiid inoo dambeeyo xudayfa oo rasuulka ilaahay habeen inuu ku daba tukaday salaad sunno way ahayd rasuulka ilaahay baqaro iyo aalu cimraan iyo nise ragcad keliya uu kuba aqriyey rukuucdiisina intii uu taagnaa in ku dhow ay ahayd ictidaalkiisna intii uu haddana rukuucsanaa in ku dhow uu ahaa markuu xadiidkaa kaba hadlayo ayaabo dee intuu masalada soo qaato ayuu doortaa in la dheerayn karo bal waxaabu kaba cabiraa xadiidkaa jawaab laga jawaabo iyadoo xaggii madhabta la eegayo way adagtay lagama jawaabi karo bal markaa waxaan leenahay hadalkan hadalkiisu taa haba ahaado kolley ikhtiyaarkiisa ma ahayn lakin waa sidii madhabeede kitaabkan dhexdiisa iyo majmuucba wuxuu dooranaya hadalkan imika halkan ku qoran wax ka duwan axaadiisna way noo socon <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna hushaym wawakiic xa qala وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi kolleyna de haatan ibnu numayr iyo abihii waan baranay bay ila tahay waayo waa niman dee kitaabka <laughs> laga yaaba haddaynu habeen aynu habeenka labaad baan arkayne laakiin de ibnu numayrka dab ayaa ibnu numayr waa aabbaha e, kaa hore waa awowgii oo loo tiriyo maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr ay weye mina waa cabdillahi ibnu numayr mina waa maxamed xa waxadahana ibnu abi cumar qaala xadahanaa sufyaan maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar abi cumarkuna waa awowgii markaas ayaa isaguna sufyaan buu kaba warinayaa dee horena waxaan usoo ogaanay ibnu abi cumar sufyaanka kale thawri soomaba gaadhin kol hadduu sufyaan idhaha waa sufyaan ibnu cuyeyne un sheekhiisu daba kulluhum dhammaantood kulluhumna wuxuu u wadaa ushaym ibnu bashiir wakiic ibnu jaraax cabdullaahi ibnu numayr iyo sufyaan ibnu cuyeyne afartaa weeye afartooduba can ismaaciil ismaaciilna waa kii sanadka hore inoogu sugnaa waa taabicigii macruufkaa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi fi hada lisnaadi isnaadkan fidu waa saynu marar kalena soo arinay bihada lisnaadi buu kaba cabiraye fidu bimacnaa ba weeye oo waa isnaadkaasuno macnuu ismaaعiل بن abi khaalid intii ka dambeysaad kaxaynaysaa oo ismaaعiل بn abi khaalid can qays can abi mascuud bimil xadiiثi hushaym hushaym riwaayadiisii hore yaxya ibnu yaxya kaba wariyeen laftigiisiima kaba soo baxnay lafti lamida weeye laftiguna waa kaa hore un ayuu laba mid yahay wuxun baa inoo soo kordhay duruq xadiisku leeyahay bal xadiidkii abi mascuud halkaasaan kaga baxnay axaadiis kaloo lamidiina waa tan inooba socoto oo ugu soo horeeya xadiidka abu hurayra وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna المغيرة وهuو بن cabdالرحمن الحزاmiي عن أbي الزناad عن العرج عن أbي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل sanadka cid aan u laabanaa maba jirto waayo nin inagu cusubi maba jiro مغيرة وhuwana wuxuu ula yimi hore inuu marar badan usoo aragnay oo sanadka ama warintii sheekadiisa uu ka wariyey kumay xadثna المغيرة keliya kuba sugnayd اشhtibaah baana iman kara haddaba si uu caddeeyo mغيrahani kuu yahay ayuu ulaba yimi wahuwa بن cabdالرحمن الحزاmiي hadduu markaa horeba ku daro yidhah xadaثna المغيرة بن cabdالرحمanna waxay noqon lahayd waxaanu sheekadiisii ka maqlin inuu iyagii u tiiriyo kadib baa meeshaas soo geli lahaa si ay de matalan aanu sheekadiina aanu ugu tiirin ninkiina uba cadeeyay de huwa iyo yani iyo waa taa aynu soo marnay in dee alfaadaha ama hadyo goor kitaabkana kuba soo noqnoqda alxizaamiyuna de waa kolley awowgiisa dambe sidaynu hore ninkan uba soo maray ayay nisbadu tahay in bal imikana waan ku celinayaa waayo kolley de si loo qabto un celcelintayda badan dee waxaa jira daraaddeed aynu horena usoo sheegnay bukhaari iyo muslim waxa weeyaan magacan horta xizaam iyo xaraam waa magac iska badan oo quraish markay noqotona xizaan bay la baxaan iyo dee in ku dhow oo dee isku degaan ba ahaayeen ansaar markay noqotoba labada reeru markan kala eegno iyaga magacaas waa xaraam qolana waa xizaam oo kale labada magac markaa xizaam iyo xaraam magac ahaan bukhaari iyo muslimba way ugu wada jiraan laakiin markay nisbo noqoto san oo kale alxizaamiyu waxaa bukhaari iyo muslim dhacay waa magacan alxizaamiya alxaraamiyu muu dhicin allahuma nin kitaabka akhirkiisa ku iman doona xadiid dheer abulyasr xadiidkiisa xadiid dheer oo akhirka kitaabka ah ayaa iskhilaaf jira ma xizaami ba ma xaraami ba ma judaami ba intaasaa jirta lakiin waxaan leenahay uun nisbada bukhaari iyo muslim dhacdee suuradaalihi alxizaamiyu weeye alxaraamiyu maaha way jiraan rag dee loo nisbayn karo alxaraamiyu oo bukhaari iyo muslimba kuba sugan ee laakiin siduu ciraaqi taqyiidkiisa ku yidhaaho iyagoo mansuubaanay kitaabka dhicin macnaa iyagoo nisbadu aysan tahay baanay kitaabka dhicin bal taasi waa waxa jira <clears throat> marka horena sidaan u sheegay weliba habeena sheegay marka ninkan uu soo maray caawana adkeynayo waxa weeye tadri taqriibka nawowi iyo tadriibu raawi oo dee dabacaadkiisa oo kala duwan oo dhan alfiyada suyuudiya sharaxyadeeda oo dhan ayaa waxaa dhacay bukhaari iyo muslim iyo muwada wixii kuba sugan ee suuradaanihi inay alxaraamiyu yihiin ee alxizaamiyu inaanay ku sugnayn waana wax kollay khada ah ma garan kara halku ka bilaabmay kollay suyuudi nawowina asal ahaan kama u dhicin suyuudina kama dhicin une laakiin ma garan karo waayo kutubta dee iyagoo madbuucun baan aragnay makhduudaadkoodii inaga bilaadeedna ma taalo dee bal makhduudaadkii asalka ahaa ee khaasatan quruntoodii kuba dhowaa waxa ku sugan iyo halka qalad ka bilaabme bal waxaan leenahay taqriibka nawowiya tadrib raawi abacaadkiisa oo dhan iyo hara sharuuxda ay leedahay alfiyada suyuudi iyo matnigiisa madbuuca waxaa dhacay waxa weeyaan midna suyuudina dee nadmigaabay kuma sugantahy kul ma fi dayni wlmuwadac fahuwa alxaraamiyu waa bal matalan kolley waa khada jira un waxa inoo jira waa kan aan hayno baan haynaa kitaabka inoogu qoran taasaa dhacde ama alxaraamiya bukhaariya muslim bay ku sugan tahay oo waxaan jirin laakiin kutubtaa ku wada sugan oo aan leenahay un bal qolooyinkii de sharxi xata sheekan sheekh maxamed cali aadam ehreer wallow dee sharaxiisu kolley waxyaalo badanoo kuwa hore dhacay uu saxan yahay meeshuu sidan unbay u dhacday waaban ku baraarujiyey kolle waraaq aan u qori lakiin haddana weli sidii un baa dabcadiisii dambana ay kuba sugnayd eh, bal waxaan leenahay waa <clears throat> in walow ay jirto in taqriibka nawowi sharax uu leeyahay oo sakhaawi sharxay baa jira hore looma madbacayna dhowaan sanadahan dhow baa la madbaceeyey waa sakhaawi sharax uu leeyahy o taqrisan dee suyuudi tadriib uraawi uguba sharxay ayuu sakhawi oo qariib dee nin mucaasirkiisii ahaa kollay munaafasa dheeri ka dhaxaysay cilmigan xadiidkana dee kollay martabadiisa haddaanu kagaba horeyn suyuudi waa kaga horreeyey jaanibkaa kolleye ee waxa weeyaan dee culumta kale badanu kulansaday mooyo cilmi xadiid markay noqotee isaga sharaxiisa hamatiga nawowi iyo sharaxaba alxizaamiyi baa ku sugan oo taasaad garanaysa imaka waa dee dabca imaka dhawaanintii marka soo baxay oo isaga waa saxan yahay ee waa ka tadriibkun baa waxyaalahan kuba sugan iyo taqriibkan haddaba waxa uu yihi abu hurayra ana nabiya salى الlahu عalيه wasalama qaala idaa ama axadukum axadkiin hadduu tukiyo annaasa dadka falyukafif salaada ha fudaydiyo faina fiihim waxaa dhexdooda ku sugan aلصagiira ku yar oo dheeraynta badan aan oo adkeysan karahayn bawalkabiira ku weyn wadaciifa ku isagu daciifa oo dee ama khilqa ahaanba weyniba yaane dacfigiisaasi aana si kaleba isaga tabar daran iyo lmariida ku xanuunsanaya dadka caynkaasa ayaa dadkii jamacii ka mid ah ee markaa dadka in la dhowro oo la ilaaliyo ayay tahay oo bal matalan taas fa sallaa hadduu tukado waxdow keli ahaantii falyusalli ha tukada kayfa shaa sow doono ha u dheereeyo hadduu doono laba ragcadood qur-aanka ku dhameeyo sowde bal markaas bacd salaf oo kale ragcad keliya kuwa dhameeyo cusmaan iyo dad amsaashiisa ahaa cusmaan ibn cafani bal markaa markuu keligii tukanayo sow doono ha u tukado sow doono ha u dheereeyo laakiin marka uu da tukinayo bal waxa weeyaan salaadii iyaga ha dhowro dadka ha dhowro welina axaadiis way noo socotaa xadaثna بن raafici kolley dee kalaam yar khulaasana waan yeelan doonaa marka dambe une xadaثna بن raafici qaala xadaثna cabdالرaزاq qaala xadaثna macmar can hamaam bni munabihin qaala wuxuu uhi hamaam bn munabih hada waa xadiidkan soo socda ama dee waa axaadiiثan ma xadaثna abu hurayrata abu hurayra wuxuu inoogu waramay weeye can muxamadi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiiثa hamaam axaadiiث buu sheegay minha axaadiثa waxaa ka mid ahaa waa dee صaxiifadii shahiirkaydaynu habeena ka soo waranay siiqadana waa muslimtu ku wariyo wixii xadiiثee صaxiifadaa kuba sugan ee uu warinaye waxaa axaadiثa kaba mid ahaa ama ama fadakara wuxuu sheegay axaadiثa minha waqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam idaa ma qaama maad waa zaa-ido hadduu kaco istaago axadukum axadkiin linaasi dadka ujeedadu isagoo dadkii tukinaya falyukafif الصalaata salaada ha fudaydiya isagoo hadda dhammaynayo taam yeelaya faina fiihim waxaa dhexdooda ku sugan alkabiira ku weyn wa fiihim adaciifa ku daciifina waa ku sugan yahay mid xanuunsanaya mid xaajo leh waidaa qaama waxdahu hadduu keli ahaantii istaago falyudil ha dheereeyo <clears throat> salaatahu salaadiisa maashaa intuu doono haba dheereeyo oo <clears throat> wuxuu leeyahy markaa uu keligii tukanayo ee si doono ha u dheereeyo laakiin marka uu da tukanayo dadkaas oo dhan baa ku xidhan bal dadkii ha ka soo qaado ka ugu tamar daradun ka ugu daciifsan kuwaasoo kale marka inta ay qaadi karayeen dadkaasi tukintiisa ha noqoto dadka xooggale iyagoo bal dee ama raqbo ule dheeraynta kuwa ayaanu eegina dadka caynkan ah xaaladooda haba noqoto siduu saxaabi inoo soo socdaba rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh waana ta yidhaahaan waa xadda bal masalan xagga marka la eego takfiifkan la eego xadda ugu mudanee dee bal nasna inooguba yimi abu da-ud iyo bay ku sugan tahay walow xadiidkan dee inoo soo socota ama inoo soo socda haddii uu asalkiisaba uu noqon karo oo saxaabigaas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu dee amrayna inuu qowmkiisa imaamkoodii noqdo uu yihi tuki ayuu muxuu yidhiba dee iyaga waxaad ad ku dayataa ama aad kuma qadartaa biadcafihim kooda ugu tabar daran waa kooda dadka aad tukinaysa ugu daciifsan kaas inta uu qaadi karayo kaa la soco salaadaadii kaa ku saleh kaa isaga adcafkooda ah kaa kuba saleh taas bu abi daud baa adigu wariyey walow dee xadiidka asalkiisa saxiixan aan aynaba kuba suganyo qisadu ay noo soo socoto bal haddaba taaba wey <clears throat> kolley bal markaasay doonaan imaamkan cali ulqaari la idhaahba wuxuu de adig waa tacliiqo xadiidkan ku leeyay walow aan dee kitaabkiisa umaan laabin oo kitaab uu leeyahy kama soo naqlin walow kutubtiisii khaasatan dee muslim kuma ogi sharxuu sharxay wuxuu sharxay masaabiixo dee kitaabkiisna ama mushkatlmasaabiixo waa madbuucba waana shay kitaab mutayasira ama dee mutawafira imika lakiin hadalka fatxulmunhim sharaxa la yidhaah muslim sharaxiisa xadiidkan markuu qabanayay ayaa wuxuu markaa idhaah dee xadiidkan isagoo eegaya uu leeyahay aimadii waktigoodii buu leeyahay isagoo kaba waramaya kale markii dabadamba maka waa soo degay qarnigii tobnaad dhammaadkiisii iyo qarnigii koob tobnaad madaxiisiiba waa noolaa kale waktigu meeshaa qorayeyna waa qarnigii koob iyo tobnaad waayo kunkii intii lasoo weydaartay hadalkiisa taasi kaba muuqatay aimadinda iyo ayuu dhahaa dee iyagu xaaladoodii taa way ka duwan tahay aimadii waktigaasu kaba warramaya makana waa joogaye salaada marka ay dadka tukinayaan yudiiluuna gaayat alidaala dheeraynta ugu dheer bay dheereeyaan adaabteedii iyo wixii ay lahayd oo dhan bay wada dhowraan ay wada ilaaliyaan oo waxba kama tagaan buu leeyahy laakiin markay keligood tukanayaan ayaa wuxuu leeyahy waxay ku gaabsadaan markay keligood iyagu tukadayaan inta ugu yare bal xataa haddii meesha aqwaali ay jirtay barhkood ay ku burlayd haddii qowl un ama ra'yi dee imaam ama ijtihaadkii uu saxayo uu leeyahy maya way ku ansaxaysaa salaada inta ugu yare salaada ku ansaxi karto ayay laakiin ku gaabsanayeen halkii wuxuu leeyahy lahaa ninku markuu doono haba dheereeyo waa ruuxii ragola ayaa markay keligood tukadayaan ba wuxuu leeyahy inta ugu yar la yidhaaho way ku ansaxaysaa ayaa ku gaabsanaa intii marka kalena gaayat alidaala ayay dheereeya waa hadalkiisi haddana wuxuu leeyahy ilah baan ugu xamdiyeynaa bacda alf wixii ka hadhay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh mutaabacadii iyo taas iyo almuhim waxa weeye un bal dadka halala socda weeyaan xaaladoodii hala eego وxdثna xرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أbا هريرة يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay ba wuxuu yihi إذا صلى أحadكم أxadkiin marka uu tukinayo للناasi dadka فalyخفف فإنa في الناaسi ضعيiفa والسقيمة waa kii buka iyo wadalxاaجati ku danle ayaa dadka kaba mid ah وxdثna cبدالملك بن شعيب بن الlayثي qال xdثnي أbي qال xdثnي الlayث بن سعد waa qoys baa kala warinaya waa inankii iyo aabihii iyo awowgii wuxuu uhi layث بن سعد xdثnي يuنس عن بن شهاaب يuنس baa iبن شهاaب igaba waramay qال xdثnي أبوبكر بن عبدالرحمن waa أبوبكر بن عبدالرحمن أبو سلمة markii hore ag iبن شهاaب kaba warinaya أبو سلمة بن عبدالرحمن imikana wuxuu ka warinaya waa xadiidkii un eeg waa xadiid kale waa xadiidka duruqdiisii un imikana iبن شهاaب wuxuu ka warinaya abubكر بن عبدالرحمن abu سلمna abu hurayru ka warinayey maanta abubakrna wuxuu ka warinaya un abu hurayra kolley sanadkan damaana ka hore ka yar naazilsan oo dee kani toddobuu gaadhaya lakin waxaan leenahay un labada abu salama iyo abubakr labadaba waan soo maray laakiin waxa weeye isku qoraysh guudun weeye labadna walaalo a maaha kaasi waa abu salamata cabdiraxman ibn cawf kana waa abubakr ibn cabdiraxman ibn اlxarith ibn hishaam kan dambe waa nin reer bani maqsum oo fuqahadii madine toddobada ahayd kaba mid ah ka horena waa fuqahadaasu kaba mid iyo kol kol baa ka toddobaad laga dhigaa kolna isaga nin kalea laguma bedelaa waa ninkan isla inaguma badano waa abusalamata bn cabdiraxman ibn caf waa nin qorayshoo reer bani zuhre ah bal waxaa leeya baan leeyahy magacan ay kuma kulmeen yaan loo qaadanin inay walaalo yihiin sheekh keliya ayaa ka wada warinaya sheekh keligana way wada leeyihiin lakiin waa laba nin oo madine ahaan iyo quraysh ahaan iyo fuqah ahaan iyo caalimnimo intaba wadaagsaday ee laakiin de waa kunyadina mid kasta kunyadiisu ku shuroobayo abubakr waxaa la yidhaha magac kale maba laha bal abusalama naftiisa ma kordoaba la yidhaha waa kunyadaasun walow magacya ay u sheegaan mid kastaana kunyadiisan unbu kuba shuroobay ee labada cabdiraحman ba de mid waa axad alcashara ba cabdiraحman bn cawf muxuu yihi markaas anahu samica aba hurayrata yaqulu qala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه waslama bmilih waa xadiidkii hore mid laba mida غayra anahu qaala badl الsaqimi alkabiira halkaa riwaayada hore faina fi الnaasi ضaciifa wالsaqima ayaa tan waxaa ku sugnayd un faina fi الnaasi ضaciifa wاlkabiira wadalxaaja inta kale waa iskaga mid xdثna محamed بن cabd للh بن نmayri qala xadثna abي qala xadثna cمr بن cثman qala xadثna muسى بن ضلxta qala xadثnii cثman بن abi caasi الثaqafiy baltaw kale sanadka waxaan filayaa dadku haatan waa de dad aynu in badan adigu inagu soo noqnoqday cمr بن cثman بn cabdالlahi بn mwhb waa horeynu usoo aragnayo waana nin marka la eego dadkii sikaaru taabiciin la mucaasarooday oo hiqaa laakiin isagoo aan dee cid saxaabo arag oo saadisa musab ibnu dalxana waa taabici weynaynu hore usoo maro musa ibnu dalxat ibnu cubaydillaahi waaba axad alcashara ayaa dhalay dalxat ibnu cubaydillaahi ataymi baa dhalay waa nin taabici weyn oo bacdigood ay dhahaanba waqtigii rasuulka salawaat wasalaamu caleyh buu dhashay waxaa daba musa ibnu dalxa ka warinaya saxaabigan cثman ibn abilcaas athaqafi waa nin reer haqiifa ama reer daa'ifa صaxaabigaas baa wuxuu yihi ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala lahu rasuulki ilaahay baa wuxuu ku yihi uma qowmaka qowmkaaga tuki ayuu yihi uma waa ficlu mrin min amri min alimaama oo waxa weeyaan qowmkaaga tuki uma qowmaka kolleyna waxa wuxuu la socday markii dee reer daa'if sanadii sagaa sideedaad rasuulkii ilaahay muddo ayuu xusaarinayay markii dagaalkii xunayn dhammaaday dabadeed xusnigoodii oo adkaayay iyagoo waxay u baahnaayeen gudaa ugu jiray iyo waxyaale umay suurto gelin rasuulkii ilaahay inuu furto uu ka noqday markii uu noqday dabadeed ay arkeen iyaguna dadkii haroorahoodna way islaameen kuwii ay shalay dagaalkii xunayn xulafada ku ahaayeen bal dee wixii markii hore dhintay mooyaane sabigoodna waa tii lasii wada daayey waaba islaameen oo iyagii baa markaa dee cadowgoodba ah waana dadkii ay markaa degaankii markay arkeen aanay keligood cid dee sidan ku jiri karahayn awoodna aanay ulahayn dadkii muslimiintaha xataa hareerahoodii wada islaamay ayay wafdi dirteen madiine ayay rasuulka ilaahay ugu oo wafdigu la socday waana ugu yaraayo markaa dee wafdigu rasuulka ilaahay laba kulmayo ama uu la joogo isagu khaymada iyo iyaga meeshay deganaayeen raxligooda ku hadhi jiray marka ay dadku noqdaan buu iman jiro rasuulka ilaahay buu iman jiray isagoo ka baranaya ka dalbayo inuu bal qur'aankii baro haddaanu helina abubakr iyo baabuu iman jiray ama rasuulka ilaahay horde iyo lauba kulmo marka isagii baaba wuxuu noqday inankaa yaree lagaba imanayey ninkii xagga marka la eego qur'aankii uu qabtay iyo taas iyo raqbad iyo jaanibkaa kii ugaba mudnaayo rasuulka ilaahay ba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa kaba dhigay inuu qoomkooda ama qoomkiisa reer haqiif isagu imaamkooda noqdo qultu waxaan idhi bu uhi yaa ilaahay inii anigu ajidu waan helayaa fii nafsii naftayda naftayda shay-an waxbaan kaba helayaa naftayda waxbaan kaba helayaa halkan imaamku leeyaha ma nawowi raximah اllahu tacaala waxaa laga yaabaa inuu ujeedayba alkhawfa min xusuuli shay min alkibr اlcijaab marka dee isagoo kaba yar dadkii odayaashii iyo dadkii waaweynaa ay joogaan uu isagu hortooda joogsade uu isagii laga horreysiiye dadkii kalu imaamkooda noqdo inuu isla weyne iyo naftiisa ay cajab gelisa waxaa caynkaas oo kale iyo tawaaduclaan taas baabuu kaba baqanayey waana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ducadiisi taa ilaahay kaba tegsiye lakiin ixtimaal kaleo la arkay inuu kaba xoog badan yaha jiro waaba isagoo iyadu dee ama khajal iyo waa inan yarba khajal uu bal taas uu khajilay iyo cabsi iyo naxdin uu halkaa kaba naxayo iyo iyaday inoo soo socotaa dee la yidhah kitaabka dhexdiisa inooguba iman intaan salaad kuma jirno rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayh inuu uga cawday waswaso badan uu helayo iyo inuu shaydaankii kaba qaalib noqdo isagiyo salaadiisiiba uu kala dhex marayo oo waxa uu leeyayba aanu garanahaynbo rasuulka ilaahayna sheegay shaydaan uu magaciisa sheegay inuu kaa sababtiisa yahay oo uu habaray shaydaankaas uu kagaba badbaadayo dee isticaado iyo isticaano rabbi taas waa inoo dambaysaa jaanibkaa waswasadaba inay ahayd ama khajalkaas waana dee ixtimaal aan leenahay kaasaba daahir ah ama xoog badan markaasaa deete rasuulka ilaahay baa deete wuxuu hi <coughs> qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay markaa udnuh soo dhowow waa amrun min addunuwi ha waa ha-u oo dee si damada nuuntu ay u muuqato kol lagu joogsanayo ayaa ha-dan ha ah, halkan ay uba timi ee dee yadnu udnu oo macnaa soo dhowo weeye haduna waa ha-da ha la idhaaha waa damadii nuuntu si ay u muuqato un taas baaba loolaba yimiye waxa weeyaan dee kol lagu joogsanayo xaalo waqfi ay tahay haddii aan imaka hadalka uu waslin ay tahay oo hadal kale uu raacayo ha-dani mabay timaadeen soo dhawow buu ku yidhi fajallasanii wuxuu i fadhiisiyey laamtu way shadan tahay waayo ficilku sidiisa hore ad markuu hulaasiga iyo waa ficil laazimaba fa imaka dee tadciifkan baa keenay inuu mutacadi noqdo fajallasanii wuu i fadhiisiyey beyna yaday hortiisuu isoo fadhiisiyey uma wadaca waa dhigay kafahu kafkiisii ama baabacadiisii ayuu fii sadrihi halkaa laabta ayuu saaray beyna sadyaya labadayna naas dhexdooda bal dee kollay horena malaa mala kitaabulimaan waxaa dikri baa inoo horeeyey culimada qaarkood oo soo naqlisa sadigu inuu dumarka un khaas ku yahay oo dumarkee laakiin ragga dee aan loo isticmaalina lakiin xadiidka horena waan soo aragnay tanna waa kan inooguma sugan oo barhkood baa idhaha ragga ee imika sanduwa ayaaba iyada ay tahay lafdigii ama luqada looga oranaye laakiin waa tan xadiidkii horena waan kuma soo marray oo waa in laguba idlaaqaye haddaba halkaa labada naas dhexdooda ayuu gacanta iga saaray uma qaala wuxuu yihi de ilaahayna waa u baryo waa u ducaynaye taxawal wareegoo bacnaa dhinaca kale sii jeedsa weeyo fawadaca haddana gacantii buu dhigay fawadacaha fii dahri bayna katifaya labadayda garab dhexdooda ayuu haddana gacantii saaray uma qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi ilaah baa wixii kolba uu helayey uun ama ha noqoto ixtimaalkaa uu ka baqanayo icjaab iyo waxaase ay yimaadaan ama umuurtan kalen sheegayna haba noqoteen ilaahay baa ducadii rasuulka iyo gacantiisan de iyo waxa weeyaan taas ducadanna waa tan laba socotiyo dee barakadii gacantiisa rasuulka ilaahay dad kulamuu mid ahayn dadka kalootiisu ayna xaaladiisa kaba dunayde ayaa ilaahay kaba kaxeeyo uma qaala wuxuu uhi ama qowmaka tolkaa tuki faman ama qowman ruuxa qowm tukiya falyukafif ha fudaydiya salaadii isagoo arkaanteedii iyo adaadaabteedii dhammaynaya haddana ha soo fudaydiyo dee dheerayn dheero uu qiraa'adii dheereeyo haddii dee bal wax keena aanay jirin tadwiil oo umuurahan dee uu rasuulka ilaahay u amray in salaada loo gaabiya meesha aanay kaba bixin iyo isagoo dee rukuucdii iyo sujuuddii iyo markaa kuwa kale ku raaga oo dheereeyo oo kale umuuraha caynkaasa iskaba dhowro weeyaano fa ina fiihim اlkabiira ruux weyn baa kuba sugan wa ina fiihim اlmariida ku xanuunsanaya dhexdooda kuba jira ama kaba mid ah wa ina fiihim اdaciifa kustiisaba u tabar daran oo daciifa adigu dhexdooda kuba sugan wa ina fiihim dalxaaja xaajadii adduunyana xataa waa taa waa la dhowraya la ilaalinaya oo ruuxan dee haddii xaajadiisii marka uu islahaa salaada mayso aad tegtid lagu dheereeyo isla iyo xaajadii baad ku dhaafi salaadaba khushuucdeedii iyo jeedsigii salaada uu soo jeediya wixii baaba kaba baaba-aya haddaba bal masalan kaa xaajada lihina ka mid weeye ee intaba ha la dhowro waidaa sallaa axadukum waxdahu axadkiin hadduu keligii tukanayo oo isagu keligii yahay falyusalli kayfa shaa si uu doonayo isagu salaadiisa ha u tukado oo hauba dheereeyo adigu ama ha dheereeyo de ama ha gaabiyo adigu waa isagaa taa ikhtiyaarkiisa ay tahay ee tan kale dadkan kabaa ku xidhan dee xaq kalaa saaran imika weeye on kia markii hore aan saarnayn xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عن cمر بن mرة qاl wuxuu yihi cمر بن mرة بن cabd للhi بن طارق الجmلي horeynuu soo maray ن caalim oo ثiقa weeye caabid ah samictu سعيid بن صغاar taaبiciinna weeye isagu samictu سعيid بن المصyب qاl سعيid بن المصyب baan maqlay oo yihi xadaثa cثmaan بن abilcaas cثmaan ibn abilcaas baa waramayo dee isagaan u warramaya saciidiyo qaala wuxuu yihi akhiru ma kii kii ugu dambeeyey ahida uu dardaarmay waa markaa de ina bilaadoodii bay ku noqonayeene ilaya aniga rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam idaa amamta qowma qowm haddaad imaam u noqotid faakhifa bihim الsalaa macnaa xaaladooda la soco dhowr iyaga ka ugu tamar daran isagu kuba yidhi bal markaa eeg oo fudaydi waana tii xadiidkii mucaadaan kuba soo maray rasuulka ilaahay ee suurada inuu magacaabay shamsi suuratu shamsi iyo suurat lacla iyo suurat leyl iyo iqra iyo waa suuradaha laba midkaa taas inuu u magacaabay mucaadi wirku waa dadka kuba tukin وxadaثna khلف بن هiشhاm وabالربيع الزهراني qال xadaثna حماد بن زaيد عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يuجiزه في الصلاة ويتم xadيثka سندka iyadana cid inoo cusbi ma jirto E, nin baan in yar ku yar joogsanaya habeenna aan lahaa bal mar dambaan yar wax ka yar sheegi doonaa waa ninkan hore oo khalf ibnu hishaam ibnu thaclab waa nin quraadan aada u shuhrooday kaba mida ah horta waa nin sidiisa xaafid ahaa caalim ah cibaado badnaa waxaanu kaga mid yahay quraada toddobada ka mid maahay laakiin tobanka ayuu kuba jiraayo ikhtiyaaraad buu leeyahay isaga u gaara oo xagga qراءada dahabina wuxuu تarjamadiisa siyar aclaam nubala kuba yidhaahaa manaa اkhtiyaaraadkaas uu leeyahay xagga qراءaadku waa اkhtiyaaraad صaحيixo laysa bishadin aصlا qراءadiisu maaha shuduud oo dee bal marka shaad ka dhigna ma waraءa الcaشhaرة maaha ma waraءa sabca maaha saddexduna kolley waxay sooba gelayaan qراءaadkaa dee markaas waxa weeyaan bal shaadka aan kaba dhigno ma waraءa الcaشhaرaba ma wara sabc maayo isaga isaguna dee wuxuu kuma jira casharadii ee wuxuu adigu ay tahay ikhtiyaaraadkiisu kaa cabira waa wada waa saxiixo laysa bishaadin aslan macnaa shuduud ma laha oo dee qira'aadkan kalun bay laba midyiinoo shaad asal ahaan ma laha kolley waana nin dee dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay ahaa oo imaam malik iyo dabaqadoodiiba hagaag usoo gaadhay ama wax kaba wariye weeye dee muslim iyo abi da-ud iyo qolooyin kalena way ka wariyaan sida muslim hoobeena kalena waan soo aragnay bal horta ninku taasba weeyaan waxaana weeye nin caabido ayuu ahaa bal umuuraha gariibka ama layaab kale soo naqliyaan isaga tarjamadiisa kuma sugan wuxuu idhaahaa anin reer kuufa ah horta oo culimadii kuufa ayuu kaba mid ahaa reer kuufana kolley waxaa jirtay umuur intooda badan aanay ba'si u arkahayn dhib aanay u arki jirin oo agtooda dee shay xalaal ah oo bannaan uba ahayd oo oo nooc dee waxyaalaha lacaba mid midoo ah culimada kale ay ku diidanaaneen ay kuba khilaafsanaayeen ama nebiidka waxaa laba odhanayay casirka cinabka iyadu wax yar iyo wax badan ba dee dadka kalun bay kala mid ahaayeen oo inuu xaaraam iyo xataa dhibicdiisa iyo kabashadiisa taa way kuba tegayeen culimada reer kufa qaaliban intood ee naadir bay ahayd rag baa sida dalxat ibnu musarif iyo rag aan la qabin baa jire laakiin in waxyaalaha ama timir ama wax kale lagaba sameeyey marka aanu waxa weeyaan qadarkan laga cabaya wax markaa lagu sakhraamayo ahayn haddii la badsado iskaar haba keene bal markaa taas oo kale waana noocan de iyaga loo tiriyo bal matalan taas baa iyagu agtooda dee xalaal bay ahayd culimaduna xataa kuwi iyagu markaa jaanibkaasi ma askara kairu faqaliilhu xaraam haddana de iyagoo lahaa waan uxadaynaa haddii dee taasi kuma dhacaanba ayay haddana cadaaladoodiiyo dee taasi may dhaawacin oo dee kaabirtii ummadda wakiic ibnuljarax iyo sufyaan thawriya ragleh ayaabay dee ra'yigoodu taas ahaa bal waxaan uga wadaa ninkani culimadii reer kuufuu ahaa noocaasna dee ra'yigoodii buu la qabay muddo dheer markaasa maxay ka soo naqliyeen inuu afartan sanadood salaadahood soo celiyey oo waa de intii umalaha dee ra'yigiisu taa ahaa markii ra'yigiisi isbedelay ijtihaadkiisi isbedelay uu arkay dee san casirka cinabka waxalla wixii kollay iskaar keenayaa iyo adu qadarkaasi muskir ba ahaanin be cabitaankiisna xaraama dee muddo dheerna uu taa kuma soo jiray ayuu muxuu soo celiyey afartan salaadood afartan sanadood salaadahood waa muddo aad iyo aad u dheeroo lama ko tiri kala ahayn waa adigu dee taasna waa kolley waxa laazimayeen oomay ahayne lakin waa cibaadadiisi iyo taqwadiisi iyo waraciisii bal taa khalaf ibn wuxuu yihi anas ibn malik an nabiya salى اllahu alayh wasalam kana wuxuu ahaa yuujizu mid gaabiya fi salaati salaada oo salaada rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh waa gaabin jiray waana waxa weye wayutimu haddana waxba kama tegayna waa dhamaynayey bal axaadiiu waynoo socon de kollayna salaadii rasuulka isagoo dheereeyeyna waan soo aragnay isagoo gaabiyeyna baabkan ka dambeeyena waxa ka ziyaadsan baa inooguba iman baabkan ma khulaaseyna kaa dambaan bal eegi doonaaye bal waxa weeye haddaba rasuulka ilahi intuu salaada soo koobo dadka markuu tukinayo ayuu haddana si fiican hadday tahay rukuuc iyo sujuud iyo arkaantii kale ictidaal iyo juluusba iyo hadday qiraacadeedi iyo umuuraheedii tahayba si fiican buu u taamiyeelaya xdثna يحyى بن يحyى وqتaybة بن سعيid qال يحyى أخبرnا وqال qتaybة xdثna أbو cawاnةa معنaa waa أbو cawاn ba wada شheeka mid أخبرnا أbو cawاnةa buu yihi midna xdثna أbو cawاnةa waana labadii siqood e de bal mثala kolley siyq تaxamul kaba mid ahaa ama siyq الأdاab aan leeyahay taxamulkii hore dee ha ku xidhnaadeen oo de taas taxamulkii hore siduu ahaa ha ka dhasheen عن qتاdة عن أنس أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa min akafi الnaasi dad oo dhan kuwa ugu fudayd badan ama kuwa ugu fudayd badan buu kaba mid aha salaatan xag salaadeed fii tamaamin maca tamaamin isagoo taam yeelayo macnaa takfiifkan uu salaadii salaada uu rasuulka ilaahay fudaydinayey lam yakun yufdi ilى اkhtilaalin fi اlarkaan arkaanta iyo umuurihii iyo aadaabihii loo baahnaa inay isdhimaan ama nuqsaani ku timaado may keenahayn salaad dhan oo haddana gaaban oo fudud ayaa rasuulka ilaahay salaadiisa ahayd weli axaadiisa way socotaan وxdثna يحyى بن يحyى ويحyى بن أيوب وqتaybة بن سعيid وعلي بن حجri waa afar sheekh oo mslim wada leeyahay sheekh keliyay wada leeyihin qاla يحyى بن يحyى أخبرnا وqال الآkخaرuنa saddexa kale lakin maxay yidhaaheen xadثna ismاعيل isagu يحyى بن يحyana أخبرnaa ismاعيل bu hi markaasaa mslim muxuu yihi yacnuna waxay ula jeedaan ismاعيilkan iبن جaعفarin waayo de ismاعيل la kala اشتibah iman karaa hadday iyaga raggii xufaad ahaa inta badan ay dadka caynkana ay kala saari karayeen inagoo kale taalib yaraan kuma kala saarayno inagay dee maslaxo iyo faa'iido weyn uu inoogu faa'iideeyey tan oo ninkay jeedaan waxa weeye ibna jacfarin can shariik ibni cabdillaahi bni abi namiirin can anas ibni malikin annahu qaala maa sallaytu maan tukan wara'a imaamin imaam gadaashii qad waa weligeyba dee waa aadna waa u cumriyey boqol buu dhaafay boqol iyo saddex sanadood buu gaadhay asxaabtii rasuulka isagaa uguma dambeeyey cid bal matalan halkaa dee waxa weeyaan bama de ciraaq bama de horta magaaladiisii kuba dhimata oo koob iyo sagaashankii hijirada haddaanu ga kaba dambeyn haddaba isagoo muddadaa dheer intaasoo imaam ku daba tukaday buu leeyahay man ku daba tukan imaam qado akhafa fudud oo salaatan xag salaadeed waa xagga salaada walaa atama uga taamyeel badanna salaatan xag salaadeed min rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisu salaad fudud bay ahayd waa salaada uu dhowrayay dadkaa ku daba tukanaya dee uu dadka kaleba amray inay dhowraan haddana salaad dhan oo taamay ahayd bal markaasoo haddaba weligeyba kumaan daba tukan buu leeyahay rasuulka ilahay cidda xagga jaanibkaa kulaba mid ah وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana جaعفر بن سlayman عan haaبt البunaniي عan أنس qala أنس kana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yasmc mid maqla bukaaء الsabiyi ilmo yar oohintii buu maqlayay oo maca umii hooyadii maceeda waabu la socdaa masaajidkii bay timi in ilmihii yaraana ama sabigaasna iyaduu sooba raacay oo de ama ay usoo qaaday oo haddii dee cid ka reebtaba aanay helin masjidkii bay laba timiba markii salaadii la galay baa wuxuu maqlayay ilmaha yare ooyaya walxaal huwa rasuulka ilaahay fi salaati salaada uu kuba jiro fayaqra' wuxuu aqrayey bisuurati alkhafiifati suurad fudud aw bisuurati alqasiira suurad gaaba khafiifada tan baa loo wadaaye oo isagoo markii hore doonaya siday noo soo socotay inuu dheereeyo ayuu markuu taa maqlo ayuu soo gaabinaya salaada bal lafdigu dee aharku mursal haba ahaadee ama xadiidku mursal haba ahaadee waxaaba yimi isagoo dee ragcaddii hore suurad dheer kuba aqriyey ayuu markuu taa maqlo tii dambe saddex aayadood oo kale ama suuradaa kuba aqriyayey bal taas bay ahayd oo waa xadiidka dambe ay noo sii dhamaynaya وxadثna محamed بن minhاri الضريr qala xadثna يزيد بن زريع qال xadثna سعيد بن أbي cروبة عن qتاadة عن أنس بن مالك qاaل أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi إنii anigu la أdkل الصلاaةa salaadaan gelaya uriidu xaal aan doonayay idaalataha dheeraynteeda anigoo isla dheere ayaan salaadii gelaya fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa sabiye ilmo yar oohintii ayaan maqlayaa fa ukhafifu salaadii baan fudaydinayaa oo salaadii ayaan fudaydinayaa min shiddati wajdi ummihi bihi way min shiddati wajdi ummi hooyadii murugadeeda wajdi dee alwajdu alxusnu waa la yidhaha alxubuna waa la yidhaha lafdigan bay ku wada yimaadaan kolley ficilka muda maadiga ee mudaaricuna waaba islaba mid dee markaa macaanida kale ee ay laakiin wajada yajidu ay yeelato kolley masaadirta kala duda bal imanka halkan xubbigii waxaa ka dhowna inaan xusniga kuba fasirno ee qalbigiiyadii baa ku mashquulaya ilmihii yaraa ku tacalluqaya markaa taasna waxay dee iyadii ku cuslaanaysa dhibaysa dheeraynta seeraadii la dheereeyo iyadoo ilmaheedii yaraayo ooyaya oonay aamusin karayn qaban karahayna maqlaysa rasuulka ilaahay baa markaas muxuu yihi faukhafifu waa min shidati wajdi ummihi waa min shidati xusni ummihi waishtiqaaliha bihi watacaluqi qalbiha bidhe hooyadii murugada ay dee jaanibkaa kaba murugoon oohintiisan iyo salaada ay ku jirteena qaban karahayn aamusiin karahayn ama tacaluqa qalbigeeda uu kuba tacaluqayo taa daraaddeed iyo jaanibka adeegiisa ayaaban salaadii usoo fudaydinaya taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh marka halkan waxa uu shaarixay igu sugan tahay sharaxana wuxuu xadiidku daliil u yahayba calى rifqi bilma'muumiina wasaa'ir atbaaci wa muraacati maslaxatihim dadkan ma'muumiinta ee imaamka ku daba tukanaya iyo ciddii kale atbaac ba ahayd dee hataa haddaan meel salaad ba ahayn in loo dhimriyo maslaxadoodii la eego taas oo wax iyaga mashaqo iyo culays ay ugu sugan tahay bal aan iyagii sabab loogu noqon ama taas waxaa kaloo bal masalan iyadana inoogu sugan buu leeyahay inay dumarku ay masaajidii ku tukadaan maca rijaal waqtigaa rasuulkana meel keli un baaba lagu wada tukanaya may kala xidhnayn taas banaanidoodii axaadiiseediiba oo aan hore uba soo maray arrinta kale iyadana inooguba sugan laftigan welibana aan kaba qaadanayno dee maca ummihi oo taasi ay keenaysa in hooyadii laba socday waayo haddii ay tahay un ilmo yar dadkii masaajidka la jaarkaa oo inta ay gurigii ay kaba maqashay barhkoodna ay kuba xambaareen laftigan baa kolley taas aan macnaha keenayna keenaya dee ilmo laba socdo oo maceedaba ah in ciyaalkaa yaryarna masaajida in lasoo geliya ay bannaan tahay laakiin dee ilmo yaroo waalidkii laba sacoduu dhowrayo waa sax kol haddii aanu isagu isdhowri karahayn kii bal waktigii dee salaada la amray toddoba jir iyo dee wax ka weyne waalidkaba la amray inuu dee waxa weeyaan salaadii amro oo uu baro ee waalidkiina kollay xil saaran oo maaha iska taguun aadaabtii inuu u sheego de isagana ma aha un salaad tuka arrinku ee waa in la baro oo markaas saa kuma tukado de bal waalidkina xilkaa u saarayn bal kuwa haddaan iskaba dayna kuwa yaryarna dee waa lasoo gelin karaaye laakiin dee ilmihii yaraa ee lasoo gelinayay waa ilmo waalidkii la socduu dhowrayu gacanta ku haye laba jir ama saddex jir haddii jaarka masaa laguma soo daayo si alla cidna aanay laba socon cid joojinaysaana kolley masaajidkiina aan lagama dhowri karahayn kolley aanu ilaalin karahayn bal taas dee kolley waxay u baahan tahay in dee jaanibkaa ciddii waalidadii ilmaha yar soo deynaysa ay u baraarugto laakiin waa la keeni karaa waalidkiina waa soo raaci kara bal kuwa dee kuwa intan aad u yar yar oo hayaaba sida soomka oo kale kuba yimi ama soomka cashuura intay ciyaalkaa yaryar soomiyaan bay masaajida keenayeen oo waa dumarkii waktigii rasuulka dee markaa ilmihii yaraa ooyuu cunto gaajoodo ayaa wax yaru ku ciyaaro siinayeen unoo bal ay ku jeediyaan intaa bal sidaba isagii waa ilmaha laba soomin kara lakiin waa siday u ilaalin jireen une bal taaba way ama xadiidkii ahaa janibuu dee masaajidakum sibanakum wajaninakum iyo dee umuuraha la wada socda xadiidku sidiisa daciif wooye laakiin dee kolley ciddii aan xadas iyo masaajidkii waa dhowrin iyo in la dhowro unbaa taasaa muhima iyaduna baabu ictidaal waanay isku xidhayihin kolley umuuru way noo socon doonaano mar dambaan axaadiida kolley iska yar wada eegi kornaaye laakiin khulaasadii axaadiida de waa waxaan ogaanay baabu ictidaali arkaani salaati wa takfiifiha tamaamin arkaanta salaada bal ictidaalkeedii waa isku dhoweynteedii ay isku dhowaadaan xagga marka la eego duulka iyo inta laba imanayo simitaankii la simayey jaanibkaas ama la isku dhaweynayey un iyo haddaan laba simin iyo fudaydintii la fudaydinayey fi tamaamin maca tamaamin iyadoo la dhamaynayo hagaag loo taam yeelayo bal taa baabkeedii waya وxadثna xamid بن cmر البkrاwiy وabu kamilin fضayl بن xuseyn الjaxdariy kilahuma can abi cawaanata labadooduba abi cawaanahan caawaba inagu soo noqnoqonayo dee in badanna soo noqnoqdo wadax ibnu cabdillahi alyashkuri ayay ka wada warinayaan albakrawi iyo abukamilla in badan baan so ama soo araragnay kollay nisbadan albakrawina horesan usoo ogaanay awowgiisa sare saxaabigii jaliilka abubakrata oo de bakra ah, taasoo ngaraan eh, kusoo dhadhaca loogu kunyoode kaas baa tirsinta ku galaayo nisbadu marka waa saxaabigaas abubakrata albakrawi qaala xamidun xamid isagu wuxuu yihi xadaثana abu cawaanata markaa ka kale isagoo xadaثana mu odhan weeye عن هلال بن أبي حمyد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال wuxuu hi صحاaبiga براء بن عازب رمqت waxaan eegay anoo ufiirsanayo weeye الصلاaةa صلاadii mعa محمد صلى الله عليه وسلم wa نdرت بإمعاaن waan ufiirsaday eegay rasuulka ilaahay salaadiisii waa isagoo laba tukanayo isagoo de maaha nadro keliye u eegayo taa hubsanayo ufiirsan فawajadtu waxaan helay قiyaamahu taagnidiisi waa intii uu taagnaaba faragcatahu rukuucdiisii ragcadu waa rukuucdii faاctidaalahu ictidaalkiisii bacda rukuuci intii uu rukuucda kasoo toosay dabadeed waa inta uu taagnaanayo ictidaalkii u taagnaanayo fasajdatahu sujuudiisi waa sujuudii hore fajalsatahu bayna sajdatayni fadhigii uu labada sujuudood dhexdooda fadhiisanayey fasajdatahu iyadna sujuudiisii labaad fajalsatahu fadhigiisa maa bayna tasliim walinصiraaf markuu assalaamu calaykum yidhaaho iyo dee kicitaanka uu ka kacayaba halkii uu ku tukaday ama gurigiisiiba tegaya intaa fadhi yaro uu fadhihi jiray waa fadhigiisii intaasa tasliim iyo insiraafka udhexeeyey intaa maxaan helay waa qariiba min asawa iyagoo sinaansho ay simayiin ku dhow macnaha cibaaradiisu tafaawut waa jiray khaasatan qiyaamkaas oo kale iyo dee tashahudka oo kale iyo ka dheeraa kuwa kale waa jiray e laakiin xagga way ku dhowaayeen buu leeyahay inay siman yihiin bay ku dhowaayeen oo intaas oo waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh way isku dhadhowaayeen hadduu tafaawut jirayna tafaawut yaroo aan aada u muuqan buu ahaa deena arkaanta qaarkooda sida qiyaamka oo kale iyo dee tashahudka oo halkan imakaan inooguma sugnay bal xadiidka duruqdiisna way noo socotaa hadal yarna waan kusoo yar noqon doonaa cibaara xadiidkan riwaayadan وxdثna عbayd اللh بن معاad العنbري qال xdثna abي abيه معاad بن معاad qال xdثna شعبة عن الحكم qال halaba cala lkufati kufa waxaa haalib noqday oo dee u haalib noqday oo qabsaday rajulu nin ninkaasoo qad samaahu xakam uu magacaabay ee imaka halkan nooguma sugnay lakiin riwaayada dambea waxay nooguma iman madar ibnu naajiye ninkaa in la odranayey ayaa qabsaday oo maamulkeedii balaa muddo la yar wareegay zamana bn ashcahi ninkii ina ashcath la odranayay waqtigiisii oo waqtigii ina ashcath ayuu qabsaday taas kolley de halkana way umuuraha ma soo qaadan qolooyinkii aan arkay suyuudi oo kale iyo minatulmuncim iyo iyaguna may soo qaadanayan lakin sharx fitlmulhim la idhaha qaadiciyadii may suurtagelina u laabno kolley isaguna inaan soo qaadan baan filaya waxa weeyaan fatxulmulhim sharax la idhaaho oo kolley shuraaxda beryahan dambe iyo casrigeedna ama wixii nagu soo dhawaa kolley kitaabkan laguba sharxay kuwooda ugu ahamsana khaasatan de bal kuwan sii dambeeye qolooyinkan reer ethoobiyaanku leeyihin mooyaane bal intii intaa kaba horeysay shibir nin la yidhaah hindiya kolley muu dhamayn waa ka dhintay waxaa taam yeelay nin taqiy lcuhman ama dee la yidhaaho oo aan filayo weli dee horta nololba kuwa ogaa isna bakistani ah bal matalan ayaaba taam yeelo takmiladiisaaba la yidhaho bay kasii heer sareysaa uu shabir lahaaye lakiin kolley waa shuruuxdan jira kuwooda ugu roonroon unbay markaas noqonayaan ayaa wuxuu ka cabira waxaa laga yaabaa inuu moxamed ibn lashcas nin la odhanayo yahay oo bal maalan uu sheegay lakin waxay la tahay waa arrin yeel fog inuu moxamed ibn lashcaska uu sheegayo noqde waxa iska jirto waktigan dee cabdiraxmaan ibn abilaylaha xadiidka laga warin doonaya waqtigoodii iyona jiray bal dee waaba isaga cabdiraxmaan ibn abilayla waa dagaaladaasi markay socdeen ba mooye inuu qarqoomayo in kale la waayey kolley dad badan oo culimadii waktigaas kamid ahaana ay markaa raaceen xajaaj waqtigiisi uu ciraaq kaba talinayay ayaa nin cabdiraxmaan ibn rushcas la odhanaya daacadiisa kaba baxay quraadii waqtigaasna waa intoodii badnayd mala dee naadir waa laga yaabaa ay koobnaayeen xasan albasri iyo medhan mooye xataa shacbi iyo amsaashi waa raggii raacay bay ahaayeen cabdiraxmaan kaynoo soo socdan waqtiyadaas baabuu dhintay adigu bal waxaan filaya un dee waa waqtiyadaa siddeetankii hijirada akhirki maya ama saddex sideed labiya siddeetankiiyo muddoa ah. muddona way socoto kol buu ku dhawaadayba inuu mandiqada ama manaadiqda qabsado xajaajna waqtigiisii wayda lakiin waxa adigu dagaalka socdaba markii dambe ninkii waa lagaba xoog roonaaday oo adigu dee bal arrinkii dee dad badanna waaba kuba dhinteen ama dadkii quraada ahaa iyo dad saasa kolley waktigaas bay ahayd in ashcasa cabdiraxmaan fa amara wuxuu amray ninkaas madar la idhaaha kuufo markaa qabsaday abaa cubaydata bna cabdillahi o abaa cubaydata cabdillahi bn mascuud ayuu an yusaliya binnaas dadka inuu tukiyo ayuu amray fa kaana yusali abu cubayda dadkuu tukinayay fa rafaca ra'sahu min arukuuci markuu madaxiisa ka soo qaada rukuucda uu dee ictidaalka usoo kaco qaama wuu odhanayey uu istaagayey hadda hadalka waxaa watana eeg xakam ibnu cutaybaa wata qadra ma anqulu inta aan ka idhaa qadarkeed allahuma rabbana laka alxamdu mil aلsamaawaati wa mil alardi wa mil ma shita min shayin bacdu أهل الصناع والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد inta intaa ka odhanayo ayuu taagnaanayo اعtidaalka u taagnaanayay kolley laqbada caawa cashar baan imaka akhirkaan doonaya ina meel iska yar gaadhsiiyo lakin casharkan ka dambeeya dikriga iyo waxay noo soo socotaa ma yaqulu idaa rafaca ra'sa min arukuuc markaas baan yar laqbadeeda iyo waxyaalo sheegi doonaaye lakin bal halkan un hadday dee idin xarakaysan tahay mid u samaawaati waxba hadalkayga ha ku bedelina waayo culimmadu way ku dabdiyeen in la rafciyo oo mil samaawaati la yidhaaho iyo in mil samaawaati la yidhaho suyuutina kitaabkiisan waa tacliiqun ee uu ku leeyahay muslim adibaaj la yidhaaho wuxuu kaba dhigaa nasbadu inay bal matalan ay tahay tamashuurka ama ay ka shuuro badan tahay in la rafciye calaa kulli xaalin habeen dambaan tahay insha allahu tacala u dib dhigan karaa laqbadeeda iyo bal matalan siday tahay haddii aan la yidhaho weeye makacawa casharkaan ku wadaya macnaha ujeedadu inta inta aan ka odhanayo ayuu taagnaanaya ictidaalka qaala xakamu xakam ba wuxuu yihi oo ninkii waa yar dheereynayuu leeyahay ictidaalkii intaa intan ka odhanayo o dhan buu taagnaa fadakartu dalika licabdiraحman ibn abi layl ibn abi layla taabicigaa weyne cabdiraحman ibn abi layla ayaan arrinkaa u sheegay faqaala wuxuu uhi cabdiraحmaan samictu lbara bna caazibin baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo kaanat waxay ahayd salaatu rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisu iyo wa rukuucu rukuucdiisu kale salaada halkan barhkood say ishaareen de waxaaba ay tahay macnuhu bal qiyaamkiiba waaban kuu fasiri karnaa san taa horeba u eegno fawajadtu qiyaamahu aan u eegno oo salaadii rasuulka oo dee qiyaamkiisa ama qira'adiisii waxay ahaydba iyo wa rukuucu rukuucdiisu de bal maalan waaba de waa ixtimaalun waidaa rafaca ra-sahu min arukuuci markuu madaxiisa sare uga soo qaado rukuucda wa sujuudu sujuudiis iyo wamaa bayna sajdatayni labada sujuudood inta udhaxaysa qariiba min asawa oo ujeedada waxbaha qariibsan buu leeyahay intay dikrigaa odhanaysa inuu taagnaado wuxuu saxaabigaasi ii sheegayba rasuulkii ilaahay intii uu rukuucsanaa iyo اعtidaalkiisi iyo sujuudda iyo ma beyna markaa juluuskan labada sujuudood udhexeeya bal haddii iyo qiyaamkaa horena aan kuba soo darno inay isku dhowaayeen oo xagga tafaawud hadduu jirayna bal ay dee qiyaamkaas oo kale wax la dheeraa laakiin haddana ay iskuba dhowaayeen oo dee iyagana waa dheerayn jiray un buu leeyahay arkaantan qaala shucbatu shucba ayaa wuxuu yihi fadakartu licamr bni mura arrinkaan xakam ka maqlay ayaan camr bni mura u sheegay camr bni mura ayaan u sheegay faqaala wuxuu uhi qad ra-aytu min abi layla in abi layla cabdiraxmaan waan arko falam takun salaatu haakada saa uu imika bara ibnu caasimka usoo naqliyey salaadiisa hadduu daba kala dhaadheeraydo salaadiisu saa may ahayn uu sheegay laakiin dee muhimku ficilkiisii ma eegeyno ee dee waa xadiidkii uu saxaabiga inooga soo naqliya su ahaa weye isagu haddii ay kama duunayd salaadiisu uu hab kale oo taa ka duwan uma tukaday inaga muhimku waxa weeyaan maxaa inoos rasuulka ilaah inoogaba soo naqliyay isagoo saxaabiga kaa maqlay tina waatan xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محamed بن جعفر qال xdثna شhuعبة عن الحكم أن مdر بن الناجية waa tan ninkii laynoo magacaabay لama ظahر عalى الكوفة halkii ظahر waa غلبadii markii hore aan soo aragnay ayuu أmر abا عubaydة أن يصليa بالناaس وsاq الحadيث xadيiثkii ayuu kaxeeyey taas ba bal adg waxa weeyaan horta waa taa uu baabkaba udhigto اعtidاaل أركان الصلاaةi وتkفيفha في تmاm arkaantii salaada inay dee iskuba dhowaato iyadoo la taam yeelayo kolley axaadiisana way kaba muuqataaye laakiin kolley culimada qaarkood waa si ibnu daqiiq alciid soo naqliyo ayaa barhkood lafdigaa hore fawajadtu qiyaamahu iyadoo rasuulka ilaahay qiyaamkiisii dee aynu soo marayba markuu duhurkii iyo casarkii iyo salaada iyo in qiyaamkii soo dheeraa arkaantiisa kale taa lamay mid ahayd sao qiyaamka dheeraynayay ayay kuwa kale dee balhay iskuba dhowaadeen inta kale qiyaam kale ayaa waxay barkood sooba naqliyeen iyagoo halkan waham kaba dhigay lafiga qiyaamka sababtuna weliba xadiidkaa hore hilaal bin abi abi xumayd uu isagoo cabdiraxmaan kaba wariyey kuma sugnaydee riwaayada xakam intaasi kumay sugnayne adigu muhimku haddana tawfiiq ruwaat me tawhiib ruwaat waxba laguma degdego bal waxa ay tahay un kolley dee tafaawud baa jire arrin baa jirta oo kale iyaduna riwaayadan dambe na inoogumay sugnayn riwaayo bukhaari oo xadiidka oo xadiidka naftiisa uu wariyeyna laftigan qiyaamuhu kumay sugnayne rukuucdii iyo ictidaalkiiyo kuwa kale intuu sheegay ayaa maxaa saxaabigu yihi maa khala alqiyaama walqucuuda oo wixii aan ahayn qiyaamka waa intaa uu qiraa'ada u taagaye way ka dheeray taas iyo qucuudkuna waa taxiyaadka dambe fadhigaa uu fadhiyaa isaguna uu kaba dheeraanayay wixii aan intaa ahayn ee arkaantaa kale ah bal mثalا ah rukuucdii iyo اعtidaalkii iyo sujuuddii iyo juluuskii kuwaasi way isku dhawaayen iyagana tafaawut dee qariiba min asawayn may way isleekaayeen way isku dhawaayeen oo tafaawut haba jiro ee tafaawud weyn oo muuqda muu ahayn lakiin bal riwaayada bukhaari kuma sugan ee istisna meesha uu yimi kolleyna ayaaban de haddaan taa raajax yeelo si xadiid keliya weeyaane aan duruqdiisiina isuguma geysano bal waxaan leenahay kolley arkaamaha isku dhawaa waaba taa halkan kalena qariiba min aلsawaad ana waxaan leenahay un waa isku dhawaayeen aad bay isugu dhawaayeene lakiin kolley tafaawud waa jiro kolley qiyaamkaas iyo way kaba badnayn intaaba <clears throat> markaa waxaana jirta kolley axaadiisii horena waa ta aan soo marray rasuulki ilaahi uu lahaa aimada fudaydiyabe eh bal xadiidkan waxaabay ay leeyihiin aduu ama nawi baaba lahe wuxuu ku xambaaran yahay calaa bacd اaxwaal oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horeynu aynu usoo maray isagoo dheerayn jiray qiyaamka dheerayn jiray subaxa inuu lixdan aayadood ilaa boqol aayadood ku aqriyi jiray waynu soo maray duhurka awqaada qaarkeed soddon aayadood ama suuratu tanziil asajda oo kale isagoo aqriyi jiray qadarkeedna waynu soo maray waxaa kaloo aynu soo maray salaada iyadoo la aqiimay in ruux uu tegi jiray baqeec xaajadiisa uu ku soo gudanayey soo weysaysanayey dabadeedna uu soo noqonayo isagoo rasuulkii ilaahay weli ragcaddii hore kuma jira suurat isagoo aqriyo ilaa uu dikra muusa wa haaruun ama dikra ciisa soo gaadhayna taasna waan sooba maray suuraة mqrib oo kale oo duur ama mursalaad uu aqriyey waan soo maray bal isagoo acraaf aqriye mqrib uu qeybiye labada suuro bukhaari bay kuma sugantee way jirtayba marka waxaanay leeyihin culimadu umuurahaasi waxayna tusayaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xagga dheeraynta salaada kolley axwaalo kala duwan buu lahaa bixasabi اawqaat ama ha noqdeen dadka ilaalinteed ama bixasabi nashaad haba noqdeen ama taasba weeye ayuu lahaaba bal markaa waxa ay tahay un xadiidkana waa taan leydin ma khala alqiyam alqucuud baaba dee iyadna soo aroorto bukhaariyaba inoogaba sugan tahay bal waxaan leenahay uun muhimku suurada dadkii aimada ahaana la faray way jirtay bal horta sida guud ee dee la faraya aimadii waa dadkii xaaladoodii inay laba socdaan oo kale xaaladoodii ay laba socdaan marka haddii dee dad tadwiil karaya ama awqaada qaarkeed la yar dheereeyo taas rasuulka ilaahay ba axwaalo kala duwan baa inoogaba sugan oo bal way inoogaba sugantahe laakiin si guud ee dardaarankii uu rasuulka ilaahay aimada kulaba dardaarmay waa taa aynu soo maray umuurahana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee salaad keliya lagama waramin axwaalo kala duwan baa laga waramay waa taa waxaynu soo aragnay xataa waxaan kitaabkeennan kuba sugnayn ayma jiraan oo laakiin xadiid baynu soo maray jaabir musamuro oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh subaxa isagoo ka hadlay inuu dheereynayo fakanat salaatuhu takfiifa bacdu oo dee barhkood ay kaba dhigeen waa intii intaa kadambe zamankaa hore hayday intii intaa ka dambeysay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa fudaydinayey walow aan taas kuba soo fasirnay salaadaha kalen subaxayn way kaba gaabnaayeen bal adigu waxaan leenahay waa axwaalo kala duwan rasuulka ilahi bixasabi nashaad bixasabi man yusalii bacda iyo umuuraha caynkaasa ayaabay tahay kollayna taasbo <clears throat> waxaana jirto kolley masale ay soo yar qaadaan qurdubiya ay halkan sooba qaadaan iyagoo shaaficiyada ama dee wax uu kagaba sheegayo oo in khaasatan axaadiis aynu soo maray oo rasuulka ilaahay inuu dheerayn jiray isagoo bal marka ragcadda hore takdama kaba dheerayn jiro yidhaahaanba umuuraha rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh way isku dhawaayeen iyo taasi waxay keenaysaaba oy keenaysaa sa bal shaaficiyada lagaba soo naqliyo ah haddii imaamkii cid soo gelaysa uu dareemayo kale inuu salaadii baltaa iyaga daraadooda uba dheereeyo si ay usoo gaadhaan oo kale arrinku inaanay taa ahaynba dee xaaladan kale aynu ku soo maray rasuulka ilaahi markuu dumarka ama ilmaha yare ooyo maqlay inuu gaabinayana ay kaba duwan tahay oo kale bal waxaan leeyahay un iyadoo dee kollay saa uu imaamkaasi yidhina arrinku ma aha rasuulka ilaahi way kaba sugan ragcadda hore inuu dheerayn jiray axmed iyana waxay wariyeenba inuu rasuulka ilaahay kuba raagi jiray khaasatan duhurka oo kale iyo ilaa aanu maqlin sanqadh cid soo gelaysa aanu maqlin bal taas kolley axaadiis kala duwanna waxay kuma fasireen oo saxaabadii ay kuma fasireen inuu taa uba yeerayo dadku inay soo gaadhaani haddii qiyaam ama taagnida la dheereeyo iyadoo la isleeyay bal dadka ama weysaysanaya ama dadkaasi ha soo gaadheen kolley axaadiiaasaa inooguma sugnayde laakiin arrinka isaguna madhabta jiro ah rukuucdaba in lagu raagayo marka dee cid saas oo kale la dareemo iyada taas in taagnidaas mooyaane rukuucdoo kale raagitaankeeda sida uu bukhaari ba yidhaha jiskiisan alqira'a khalfa alimaam uu kuba leeyahay wax dee selafkii kaba mida oo qowlkoodu ahaa rukuucda la dheeraynaya iyadoo ruux daakhila lagu sugayo taasi iyadu ma jirto arrin kalena way jirtaa dadkeenu intay soo yaacaan ayaabay odhanaya in allaha maca saabiriin de isagu haddii uu leeyahy imaamku ha sabray inuu sabray isagu oo suni uu ilaaliyo hagaag wuu soo socdu si degan usoo socda rasuulka ilaahay taas buu yidhi degdegina buu yidhi intuu soo ordo haddana uu yidhaaho isuga in allaha maca saabiriin kaasi ruuxa in laguma waafaqo taas maaha de in lagaba toosaa roonba weyo isaga ahaydba inuu yahay ka sabraya lakin malaxa waxaan leenahay wax gaara oo soo arooray xagga rukuucda ee daliil ahaan iyada ma jirto lakin qiyaamka way jirtaa hadday taa noqoto xadaثna khلف بن هiشhاm qala xadaثna حmad بن زaيد عan haaبt عan أنس qala wuxuu yihi أنس بن مالك inii anigu laa aalu ma gaabsanayo on kuma gaboodfalayo weeye an usaliya inaan tukiyo bikum idinka kama ra'aytu san arkayay rasuul الlahi aan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam oo yusalii bina noo tukinaya qaala wuxuu yihi fakana anas anas wuxuu ahaa waxaa odhanaya in haabit yasnacu mid sameeya shay-an shay laa araakum aan idi arkayn tasnacuuna idinkoo samaynaya oo kaana wuxua idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaado min arukuuci rukuucda intasaba waa istaagayay qaa'iman xarigay ku taagnaanayay u istaagayey xataa yaquula qaa'il ilaa ku qaa'ili uu yidhaaho ee is yidhaaho weeye qad nasiya malaa u iloobeyba sujuudii waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaadiyo min asajdati sujuuda makasa waa nagaanaya iyaduna fadhiguu ku raagayay xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya waa iloobayba sujuuddii buu iloobayba xaasilkoole rorin usoo maray tan labadan rukni اعtidaalka iyo sujuuduba ama juluuska bayna sajdada waa laba rukni oo dhaadheer sa dee madhabta markaa raajixa ku ahna kolley arrinku ma aha ee laba rukni oo dhaadheer weyo haddii la dheereeyo dikriga lagu dheereeyo e waaba tan anas ibn malik isagoo sheegaya rasuulka ilaahay siduu ku arkay inay ahayd inuu sidaa uga tukan jiray وxadaثnي abubكر بن ناaفiع الcabdiy abubكر بن ناaفiع horeynu marar usoo aragnay waxaanan soo sheegnay magaciisa محamed iبن أحmed iبn ناaفiعin la idhah نaaficana awowgii buu noqonaya محamed iبن أحmed ba la idhah قال xdثna بهز قال xdثna حmاd قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ma صlayت maan tukan خلفa أحad awjasa ka gaaban salaatan xag salaadeed min salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay salaadiisii fii tamaamin maca tamaamin isagoo hagaag u dhamaynaya kaanat waxay salaatu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم salaadii rasuulku mutaqaaribata mid isku dhow waa taa bara ibnu caazib baan kuma soo maray rukuucda iyo sujuudi iyo اctidaalki oo umuro isku dhow bay ahayd wa kaanat salaatu abi bakrin mutaqaaribatan salaada abi bakrna saasoo kalay ahayd falama kana cumar bn الkhadaab cumar bn الkhadaab markii khilaafadiisii lasoo gaadhay ayuu madda dheereeyey fii salaati alfajri isagoo bal dadkaa soo toosay iyo lahaha soo gaadheen salaada subax ayuu dheereeyey dee kollay dheerayntiisaasna may ahayn un rasuulkii ilaahay dayashadiisii isagoo kaba baxay waa taa inuu soo marayba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu awqaadda qaarkeed dheerayn jiray ee awqaadda qaarkeedna waa fudaynin jiray waa dheerayn jiray oo kolbuu lixdan aayadood ilaa boqol aayadood ku aqri jiray suuradda salaada subaxa hore inuu soo maro markaa waa dayasho jaanibka uu kuma dayanaya ama axwaashii rasuulka kaba sugnayd qayb kama mida oo uu kula camal falay ayuun bay hayde maahayn wax kale oo uu laba yimi xaggiisa wa kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaala markuu idhaha samic allahu liman xamida qaama waa istaagi jiray xataa naqula ilaa nidhaha qad awhama manaa awhama halkan macnaa qad asqada ama tarak waaba kaba tegey sujuudii mala waa iloobay wsd laftigaa hore anasba kuma soo maray uma yasudu markaasuu sujuudayey wayaqcudu bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdoodana waa fadhiisanayey xataa naqula ilaa nidhaahno qad awhama manaa awhama oo manaa waa dee imika la yidhaha awhama fi lkitaab ama fi lkalaam oo kale bmanaa asqada iyo taraka ay noqota waa ka tegey ama waaba riday oo wixii buu iskaba riday ama kaba tego macnuhuna waa iloobay unba foorarsigii iyo sujuuddii uu sujuudayey ama sujuuddii labaad ha noqotay ama tohora haba noqotee taas buu macnuu noqon ama wahima yah markaa yawhamu wahaman haddii la yidhaaho manaa khaliqa ayay la macno noqotaa waa qaladkii oo iyo waxyaalahaasay noqotaa kol kol dee halmaanta ay noqoto wax lagu halmaamana bal way jirtaayo kolley waa ficilkunbaa dee mawadiisa awhama imaka bmanaa tarakay asqaday noqon wahama yahimu iyo wahima yowhamu kolleyna walow marka la eego muxadisiintu ay jarxiyo tacdiilka ay u isticmaalayaan aad moodo kolna ficilkii iyo markaa ismiga markay isticmaalayaan laba luqo inay isdhex geliyaan oo laba luqo laba laba macno kala ahaa ay dee waxa weeyaan oo midna ay ahayd ruuxa waxa weeyaan waa ilow ama qalad un gef kaba dhacayno ama bimacnaa qalido un iyadoo la macnaa kol kolna ay noqoto de wahama in markaan idhaahno de wahamkiisii iyo waxa weeyaan ama waxaasu mootay oo moodasho uu wax mootay labadaasi ay kolley labada maado ay ku kala yimaadaan haddana muxadisiinta isticmaalkoodaad moodaa markay ficilka isticmaalayaan iyo markay ismiga isticmaalayaan inay laba maado kala duwan ay isticmaalaane bal imaka halkani manaa taraka weeye waaba isagoo iloobay oo kaba tegay ilaa nusnaba nidha wallah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilah ila